alxamdu lilahi aladi aclى manaara اlislaami bsunة wrafaca biha can اlqulubi اlakinة wالصlaaةu wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih aladina jacalahm اllah amanaة lلnasi wmina ama bعd fahada huwa اdars الsadis min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya whuwa cumdaة اlaxkaam min kalaami sayidi اlanaam waxaynu maraynay baabu fadli اljamaacati wa wujuubiha wuxuu baab u yahay fadli اljamaaca jamaca in lagu tukadaa fadliga ay leedahay iyo wa wujuubiha ay wa wujuubi اljamaacati ay baabu wujuubi اljamaaca iyo jamaacadu inay waajib tahay wuxuu kaloo baabkan kaga hadli doonaa wamaa yatbacu dalik iyo wixii soo raacayay haddii ay tahay jamaci masjidka dumarku haddii ay imanayaan inaan loo diidin axaadiista ku timi iyo salaadaha faralkee jamaca lagu tukanayo sunnayaashii raatibada ahayd ee la socotayna iyadana baabkanuu kaga hadli doonaa shiikhu aljamaaca waa jamca in lagu tukado aljamaaca luqatan waa ijtimaac waa kulan isu imaatin indimaamu اlashkhaasi bacdihim ila bacd laakiin sharcan jamaaca waxaa la yidhaahdaa maa yataxaqaqu bihi اlijtimaac wa aqaluhu imaamu wa mamuum imaamu wa ma'muum kaasaa jamaca la yidhaha dibna waynu kasii faahfaahin insha allahu tacala can cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waalihi waslama qaala waxau salaatu ljamaacati salaada jamaca lagu tukadaa afdalu waa ka fadli badan tahay min salaati اlfadi salaada kelinimada lagu tukaday bisabcin wa cishriina daraja toddobiyo labaatan darajo ayay ka fadli badan tahay xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa salaatu ljamaaca salaadda jamac lagu tukado dabcan waa salaaddii faralka ahayd wey alsalawaat almaktuubaat alkhams in jamac lagu tukado fadliga inay leedahay way iska laakiin waxaa su'aali ka taagan tahay jamca xaggee lagu tukanaya saddexdii nina guri wada jooga hadday yidhaahdaan waar lababa waynu ka badanna jamca inoo xidh midna addimo midina qiimo yaa midina tujiyo ajarkii ma helaya mise ma helaya maxay dalla taha salaatuljamaaca intay keli keli u tukan lahaayeen bay isku jamacsadeen waxaa weeye jamaca waxaa looga jeedaa waa meelihii loogu talagalay meelihii loogu talagalay wey oo masjid hadday tahay musallayaat waxaa weeye meelo loogu talagalay in lagu tukado waa jamca lagu tukanayo kuwaasaa laga hadlay maaha cid kastoo isku jamacsata dadka safarkee wada socda iyagana way u taallaa baskii socday markuu meel istaago inay keli keli u tukadaan inay isku jamacsadaan bannaan bay ku tukanaya ajarkii way ka helaya salaatuljamaaca baa la odhanaya laakiin qofkii masjidka gaadhayay ahluljamaacaha ahaa waxaa weeye ragga ahaa welibana isaga waxaa laga doonaya fadligiisu waa masjidka weeye masaladaa waa ka qaadanayna wuxuu nabigu sheegay alayhi salaau wasalaam toddobiyo labaatan darajo inay udhaxayso xadiiska inoo soo socdaana wuxuu tilmaamayaa an iyo labaatan an iyo labaatan xadiiu abi hurayra bihamsin wa ishriina daraja labaduba waa muttafaqu calay waa saxiix marka waxaan leenahay fadl llaahi waasic han iyo labaatanku wuxuu gudagelayaa toddobiyo labaatan marka toddobiyo labaatan la qaato han iyo labaatanna waa dheeriyay sooma laba dheeraadana waa lagu sii daray marka kaa toddobiyo labaatanka ah baa raajixa oo aynu qaadanayna laakiin haddii shan iyo la qaato waxaa laga tegey maxay dee labaa laga tegey laakiin haddii la qaato toddobiyo labaatanka shan iyo labaatankiina waa la qaatay labana xadiidka kale tilmaamaya waa lagu daray qofka macduurka ah ee ahluljamca ahaa ee jamaacada oogayey ee duruufi ku timi macduurka noqday acdaaru ljamaaca altakhalufi can اljamaaca isagoo ajarkiisa waa helaya ina alcabda ida saafara aw marid kutiba lahu ma kana yacmalu صaxiixa muqiima ayuu leey nabigu alayh الsalaau wasalaam laakiin ajarkii ninkii masjidka yimi ma gaadhay laakiin wuxuu ka ajar badan yahay ninkii keliga ahaa buu ka ajar badan yahay maadaama uu ahlujamc ahaa xadiidka waxaa daliishaday culimmada ku tegey salaat ljamaaca inay sunno tahay aanay waajib ahayn laa fardu kifaaya walaa fardu cayn midna inaanay ahayn intaba waa la yidhi qaabkay xadiidka u daliishanayaanna waxay tahay waxaa la yidhi salaaddii kelinimada lagu tukaday waxa ka fadli badan oo ka ajar badan intaasoo darajo salaaddii jamca lagu tukaday marka halkaa maxaa ka soo baxay labaduba inay ajar iyo fadli leeyihiin laakiin tajamacu ay dheeraad sii leedahay haddii la yidhaahdo salaatu ljamaaca waa waajib ama waa fardu haddii la yidhaahdana dee ka keli ku tukaday dembibaabuu ku jira inuu keli tukaday oo jamci ka tegey xadiidkanna waxaa la tilmaamay ajarkoodu inuu kala badan yahay culimmada qaba inay waajib tahayna iyaga waxay kaga jawaabayaan xadiidkan waxaa lagaga hadlayaa farqiga u dhaxeeya fadliga salaada jamaacada lagu tukada iyo ta aan lagu tukanin waana la ysku waafaqsan yahay qofku haddii salaaddii xitaa haddii la yidhaahdo waa waajib inaanay sharun lisixati sala aanay ahayn shuruudu sixati salaa jamcu inaanu ka mid ahayn waxa ugu badanee meesha yaallaa ay tahay qof ka tegay qaabkii salaada loo tukanaya wax ka mida waajibaadkeedii wax ka mida ka tegey marka salaadiisu waa ansax haddii shuruudii kale ay dhan tahay iyo arkaantii laakiin waa naaqis mar haddaanu jamc ku tukan qolada waajibinaysa waxay kaloo yidhaahdeen qolada waajibinaysa xadiidkan waxaa ugu badana uu sheegayaa waa fadliga fadliga salaada jamaacada laakiin xadiid u yimi ma aha inuu waajibiyo salaat ljamaaca looma keedi waxaa lagaga hadlayaa un qofka keli u tukada iyo jamac u tukada fadliga udhaxeeya unbaa lagaga hadlaya qaacidaduna waxay tahay akhdu اlaxkaami min madaaniha wlaa min akhdiha laa min madaaniha axkaamta in laga qaato meesha loo filayo waxa weeye ayaa mudan marka salaatuljamaaca ma waajibba mise ma aha meesha ku habboon iyo axaadiista ku habboon baa fiican in waxa weeye loo daliishado laakiin xadiidkani wuxuu ku saabsanyay fadligu keliya ismana diidayaan waajibnimada iyo fadliguna isdiidi maayaan waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa jamaacadu inay ku xasilaysa laba marka xadiidkan laguma caddayn laakiin xadiidkii kale bukhaari iyo muslim ku yimi malik ibn alxuwayri nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaau wasalaam markuu maalig la hadlayay ida xadarat الصalaaة falyuؤdin axadukuma uma lyaummukuma akbarukuma labay ahaayeen markay salaaddu idiin soo gasho waxa weeye midkiin ha adimo ka kalena ha tujiyo welibana ka weyni labadiina ka weyni ha tujiyo imaam albukhaari wuxuu u baabaystay alinaani famaa fowqahuma jamaaca laba iyo wixii ka badan waa jamac wey waana xadiid ibnu maaja iyo kayrkii ay soo warinayaan min xadiii abi muusa alashcari nabigu inuu yihi calayhi الsalaau wasalaam alinaani famaa fowqahuma jamaaca laba iyo wixii ka badan waa jamac lakiin xadiiskaasi waa daciif kan muttafaqee malik ibn اlxuwayri bukhaarina baabaysanayo ayaa ku filan salaat ljamaaca waxaa loo jideeyey masaalix badan oo haddaba da aynu wax badan xaqiijinno oo duruufaha yimaada iyo axwaasha timaada hadday baahi tahay hadday xogo la kala qaadanaya tahay dadka jamaca ku tukanaya xaafadda degan wixii ku soo kordhay ciddii dhibaataysan inay kala warqaataan isgarabsadaan dhibka iska wada celiyaan isbartaan khayr isugu yimaadaan wanaagga isu kaashadaan aqoon iyo cilmi la kala faa'iidaysto iyo waxyaabaha la midka alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar masaalix badan baa ku sugan oo salaadda jamaacadu ay xaqiijinaysaa masaalixdaa waxaa ka mida ah dadku inay siman yihiin oo laa farqa bayna ghaniyin wa faqiir walaa shariifin walaa wadiic walaa xaakimi walaa maxkuum kii madaxda ahaa iyo kii shicibka ahaa kii haniga ahaa kii faqiirka ahaa kii magaca lahaa kaan lahayn dhammaantood si siman bay ilaahay hortiis isu taagayaan musaawaadka iyo sinaantaasna ilaahay hortiisa iyaduna xikamteeday ka mid tahay an abi huraraa radi allahu tacaala canhu qaala waxa ui qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jamaacatin jamacuu ku tukado tudacafu waa la labalaabaa calaa salaatihi salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukanay iyo wa fii suuqihi meheradiisa uu ku tukanay hamsa waishriina dicfan shan iyo labaatan labalaab ayay ka badan tahay waxaa weeye salaaddii kelinimada loo tukaday ta jamca loo wadaalika taasina waxay ku timi annahu isagu idaa tawada'a markuu weysaysto fa axsana uu hagaajiyo alwuduu'a weysada uma kharaja uu baxo ila almasjidi masjidka laa yukhrijuhu iyadoo aanay bixinay ila asalaatu salaad inuu soo tukada mooyaane lam yakhtu ma tallaabsado khaطwatan tallaabo ilaa ruficat lahu isaga waa loo kor yeelaa biha tallaabada sababteeda daraja daraja ilaahay kor yeela wa xuta canhu waa laga daadiyaa xaggiisa biha tallaabadaa darteed khai'atun dembi faidaa sallaa markuu tukado lam tazal kama zuulaysa almalaa'ikatu malaa'igtu tusallii calayhi inay u ducaynayso maadaama intaa uu ku sugan yahay fii musalaa meesha uu ku tukaday iyagoo leh allaahumma ilaahayow salli calayhi ammaan oo u naxariiso allaahumma ilaahayow ikfir lahu dembi dhaaf allaahumma ilaahayow irxamhu u naxariiso walaa yazaalu ka zuuli maayo fii salaatin salaad inuu ku sugan yahay ma ntadara asalaata intuu salaada kala sugayo xadiidka waxaa laynoogu bilaabay salaatu rajul fii jamaaca uu ku tukado rajul maxaa ku baxaya almara baa ku baxaysa waa iyagoo ahluljamaaca maaha laakiin haddii ay soo kalifaan bay yimaadaan waynoo iman doontaa inay jamca ka soo qaybgelayaan aan loo diiday ma helaya mise ragga unbaa helaya way helaya waayo wixii hawaab ku saabsan rag iyo dumar waa isku mid wey mar haddii xukumka lagu xidhay jamac jamcina ay ka soo qayb galeen waxa weeye toddobiyo labaatankooday helayeen sidaasaa raajixa laakiin waxaa imanaysa inay keligeed gurigeeda ku tukato salaad keli iyo inay masjidka timaaddo toddobiyo labaatan tukato keebaa fadli badan ya gurigeeda hadda waa keli halkanna waa toddobiyo labaad waana faral ya isku waafaqdeen wa buyuutuhunna khayrun lahunna buuri nabigu calayhi salaau wasalaam waxaa u khayr badan gurigooda marka midhaa ay ku tukatay haddii xitaa hal darajo laga siiyo oo masjidkana ay toddobiyo labaatan ka helayso midhkaasaa ka khayr badan toddobiyo labaatanka ila marna waa tiro marna waa tayo sooma gabadhu faralka inay gurigeeda ku tukato sunnuhuna waa min baabi awlaa ayaa u khayr badan nabigaa sidaa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam taa waxaa inoo xoojinaya markuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam salaada masjidkaygan lagu tukado kun baa laga helaya kun baa laga helay masaajidada kale marka loo ego waxaan masjidulxaraamka ka ahayn isla markaasuu nabigu muxuu yidhi calayhi salaau wasalaam wa buyuutuhunna khayrun lahun kuwii markaa joogaa lala hadlay hadda masjidkii nabiguna muxuu yahay toddobiyo labaatankanna way helayaan kunna way helayaan salaaddii way ka helayaan aanay masaajidada kale iyo guryahaanay ka helayn maca daalik markaasuu leeyahy nabigu calayhi salaau wasalaam guryahooda u khayr badan marka mar walba gurigaa u fadli badan lakiin hadday masjidka nabiga ku tukata kunkeeda way helaysaa hadday kan timaadana toddobiyo labaatankeeda way helaysaa laakiin gurigeeda ayaa mar walba fadli badan xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa salaadda jamaacadu fadliga ay leedahay oo xadiidkan lagu sheegay shan iyo labaatan kii horena toddobiyo labaatan buu ahaa waxaynu sheegnay ziyaadada inaynu qaadanayno toddobiyo labaatanka waxaa kaloo xadiidkan lagu sheegay waxyaabaha keenay salaada jamaacadu fadliga ay leedahay oo waxa weeye waxaa la tilmaamay inuu qofku soo weyse qaato masjidka uu usoo soo baxay isagoo aan dan kale lahayn oo waxa keliya guriga ka soo saaray salaatu ljamaaca ay tahay wax kale aanay ka soo saarin iyo markuu masjidka soo galo haddii faralkii taagan yahayna inuu jamaca galo salaadii bilaabo haddii jamacii aan la gelinna sunnihii uu bilaabo ama taxiyatulmasjid ha noqoto ama raatibadii ha noqoto markiiba inuu sunnayaal bilaabo waxyaabahaasoo dhan oo isu tegey uu nebigu calayhi salaau wasalaam ajarka ka dhaliyey xadiikan waxaa lagu tilmaamay in tallaabaduu qaadaba ilaa uu albaabka masjidka ama masjidka ka gelayo tallaabo kastoo uu qaado darajo in kor loogu qaadayo dembina laga masaxayo oo laga cafinayo tallaabo kasta marka hadday boqol tallaabo noqoto ama laba boqoloo tallaabo laba boqoloo sayi'a baa ilaahay ka cafinaya oo laga dhaafaya oo laga masaxaya xadiiu cabdulaahi bni mascuud isaguna wuxuu inoogu daray wa kutiba lahu biha xasana ajarna tallaabo kasta waa looga qoray markaa saddex bay noqonay markuu tallaabo qaado ajar waa loo qoraya tallaabadaas laba daraja kor loo qaadaya saddex dembi baa laga baabiinaya saddexdaaba waa la siinaya waxyaabaha la tilmaamay waxaa ka mid a ah in malaa'igtu ay u ducaynayso maadaama fi musallaah meeshuu ku tukaday inta uu joogo ducooyinkaa la sheegay inay ugu ducaynayso malaa'igtana sida la ogsoon yahay ducadoodu waa mustajaabu laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa cibaad ullaahi almuqarabiin kuwa ilaahay soo dhoweeye wey marka hadday kuu duceeyaan iyaga iyo ambiyadu ducadoodu waa mustajaabu la celin maayo intuu meeshii uu ku tukaday joogo malaaigta ducada u wadays marka hadda maqhribkii dee dadka badidiisu qof meeshii uu ku tukaday fadhiyaa miyuu jira way yartahaan filaya qof waliba meel buu ku tukaday kadibna casharkiibuu meel u yimi soo marka ma meeshii uu ku tukaday lafteedii waa inuu fadhiyo miya mise masjidkii uu ku tukaday inuu fadhiyo markaynu dee ballaadhsanayno waa masjidkii aynu doonayno inaynu soo wada galno sidaasaanaynu qaadanaynaa musalaa almusallaa waa masjidkii masjidku ku tukaday sooma almusallaa wuxuu kaloo noqonayaa meeshii uu ku sujuuday ee uu ku tukaday marka bimaa ana fadl allaahi waasic keebaynu qaadanaa dee waxa weeye mar haddii uu meel ku tukaday kadibna meel kaloo isla masjidkii uu ku tukaday ah fadhiistay salaadiina uu ku sugayo kale ducadu waa u soconaysa ducadu way u soconaysa ibnu xajar waana sida ibnu rajab alxambali uu gooyey alxaafi ibnu rajab alxambali ibnu xajarna uu waxa weeye ku waafaqay culimmada mucaasiriintana intaynu aragnay un baynu sheegaynaa waa laga yaaba kuwa kalena way la qabaan ibnu cuthayminna sidaasuu xoojiyey marka malaa'igtii mid waliba halka uu joogo ducadu waa u socota ducadu iyagana ilaahay haka aqbalo inagana ilaahay soo gaarhsiiyo faaidadaasi waa ku jirtaa waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya mar haddii la yidhi tallaabo walba waxaasoo ajaraa laga helay masaajido kala duduwanna ay xaafadda ku yaallaan ma la odhanayaa ka ugu fog aad waayo tallaabo kasta dembi baa kaaga dhacaya darajana kor baa lagugu qaadi xasanana waad ka helaysa mise ka dhow buu ku tukanaya ya waxa weeye xadiis baa ku yimi albaani saxiixinayo walow sanadkiisu aanu xoog badanayn laakiin shawaahiddiisa oo nabigu leeyahy calayhi الsalaau wasalaam abraani baa mucjamlawsadka ku soo warinaya culimo kale liyusalii axadukum fi lmasjid aladii yaliih walaa yatatabac ilmasaajid midkiin ha ku tukado masjidka ugu dhow yaanuu masaajidada sii raaraacin oo sii dabagelin sababtu waa maxay de haddii mid waliba uu yidhaahdo tallaabadan fogaynaya dee masaajidadii qofka u dhowaa ayuu dayacaya ta kale masaalixdii jamaca laga helaya dadkii waxa weeye masjidkii kuu dhowaa dadkii ku tukanaya waxay odhanaya war ninkaa hebel jamca kuma arag isagoo ordaya baanu aragna qof walbana dee ku odhan maysid masjid kale anuu ku tukadaayo ajar baan doonay tuhunna waa ka imanaya dee masjidkaa kuugu dhowna xaq buu kugu leey sida jaarkuba xaq isugu leeyahay inaad masjidkaa kuu dhow jamciisa camirtana waxa weeye iyadana waa lagaaga baahanya marka waxaa looga jeedaa tallaabooyinkaas waa wixii masjidka kuu dhow iyo masjidka dan kaleedahay gaara waxa weeye ku yimaada wey laakiin uqastin mays loo qastin maayo waaya markaynu leenahay maadaama fii musalaa halkaana masalo weyn baa ku jirta riwaayadka qaar waxaa ku yimi maa lam yudi fiih maa lam yuxdi fiih waa shari wey ducada iyo ajarkaasi wuxuu kuu soconaya haddaadan cid dhibaatay adigoo xitaa casharka dhegaysanaya haddii mid message kuu soo diro kumaagay adiguna aad labalaab uga dhigto oo aad dhibaatayso ajarkaasi waa buray maa lam yudi haddaanu qof dhibin mid jooga iyo mid maqanba ila kii maqnaaba hadda waa la dhibi karaa sooma message baad ku dhibi kartaa haddaad cid dhibto ajarkii waa dumaya malaaigta ducada waa joojinaysa maa lam yudi fiih maa lam yuxdi fiihina hadday weysadu kaa jabto waa inaad soo weysaysata maa lam yuxdi fiih ay maa lam yati binaqi culimmada qaarna waxay yidhaahdeen labadaas waa isku macne maa lam yudi maa lam yuxdi haddaanu dhibaato samayn haddaanu xadad ku dhicin oo ah dadka inuu dhibaateeyo waa isku macno baa marka halkaa waxaa ka soo baxaysa waa qofkii dadka dhiba ama dembi ku dhaca laakiin haddii weysadu ay ka jabto salaad aanu tukanayn wax dhiba male wax dhiba male bay leeyihin culimadaasina wa canhu radia allahu tacaala canh qaala qaala rasuulu اllaahi sala allahu alayh wasalam adkhalu salaati salaadda ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta salaat اlcishaai wa salaat اlfajri wey walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxaa ku sugan labadaa salaadood ee ajara la atowhumaa waa iman lahaayeen walow xabwan ay walow kaana ityaanuhum xabwan imaatinkooduba ha noqdo guurguurasho yacni iyagoo guurguuranaya ayay iman lahaayeen oo looga jeedo way isku kalifi lahaayeen inay yimaadaan sidii saxaabada ka dhacaysay waa laqad kaana yu'taa birajuli yuhaadaa bayna rajulayn ninka oo garbaha la hayo oo la jiidayo ayaa masjidka la keenaya oo aan awoodin lugihiisa inuu isku taago taasoo kale tilmaamay la atowhumaa waa iman lahayeen walow xabo iyagoo guurguuranay say ajarkaa u helaan walaqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura inaan amro bisalaati salaada fatuqaam kadib la qiimo uma aamura an amra rajulan nin fayauma binaasi dadka tujiya uma analiqa aan la tago macii aniga macay birijaalin rag aan ka haysto macahum macooda uu yahay xusumun xidhmooyin oo min xatabin xaaba ah ilaa qowminna aanu u tagno laa yashhaduuna asalaata salaada aan soo xaadirayn fauxariqa calayhim aan ku gubo buyuutahum guryahooda binnaari dab aan ku gubo xadiidkan wuxuu tilmaamayaa labadaa salaadood guud ahaan salaadoo dhani munaafiq way ku culusta waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala waa salaadahoo dhan waxa weeye way ku culus tahay caajisna way ku tukanayaan markay dadka istusayaan yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila si gaarana waxa ugu sii culus salaada cishe iyo salaada subax salaada cishe maalinkii o dhan baa lasoo soo waa la daalay marka gabalku markuu dhace loo hoydo in haddana cisho loo soo baxo waa culays waa xilligii la nasanayey salaada subaxna waa markay hurdadii ugu macaanayd marka hurdadii in la gooyo kadibna salaada loo kaco oo la weysaysto xilligaa qabow iyaduna waa culustaha waa labada ugu culus munaafiqiinta halkaa waxaa laga qaadanaya qofka jamaca seegseega welibana labadaas salaadood inuu shabah ku yeelanayo munaafiqiinta inuu shabahayo waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday wujuubu salaati اljamaacati wujuuban cayniya salaada jamca lagu tukanayo ciddii ay ku waajibtay ee aan macduurka ahay inay fardu cayn ku tahay haddaanu macduurahay waayo nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ku hamiyey inuu ciaabo ma sunaa la sku ciaaba laskuma ciaabo sun yani qof shaksiya sunna laguma ciqaabo laakiin haddii magaalo dhani sunne sida adaankaoo kale ay ka tagaan waa lala dagaalamaya shacaa'irta hadday ka tagaan waa la ciqaabaya shacaa'irta waaweyn lakiin qof shaksiya sunno lagu ciqaabi maayo marka mar haddii ciqaabi ka dhalatay calaamadaha waajibnimada waxaa ka mida ah in laysku ciqaabo haddii laga tago taasay u deliishadeen waxay kaloo taa ku xoojiyeen haddii la yidhaahda hami bay ahayd oo nebigu ma fulin nebigu wuxuu ku haminayo waa wax mashruuca wax khaldan nebigu ku hamin maayo oo ku talageli maayo hamiguna ma ahayn wax maskaxdiisa ku soo dhacay oo keliya ee wuxuu sheegay axaadiista qaar nebigu ku sheegay calayhi الsalaau wasalaam lowlaa ma fi lbuyuuti min الnisaءi wاduriya haddaanan ka baqayn dumarka iyo ubadka guryaha jooga ragga guriga ku tukanaya waa ku gubi laha laakiin de ubadkoodii xaasaskoodii baa la jooga oo dadkii jamaca aan ahayn sidaasuu nabigu uga joogsaday calayhi salaau wasalaam marka khulaasat lqowl waa xadiisa loo daliishaday salaat ljamaaca faralnimadeeda waxaynu kaloo xadiidka ka faa'iidaysanaynaa salaada cishe iyo salaada subax fadli gaaroo ay leeyihiin waayo nabigu wuxu uhi calayhi salaau wasalaam hadday ogaan lahaayeen labadaa waxa ku jira iyagoo guurguuranaya iman lahaay fadligoodu inuu dheeraad yahay baa la tilmaamaya waxaa kaloo culimmada qaar xadiidkan u daliishadaan in la isku ganaaxi karo lacag soo maxkamadaha maydaan maqan laba sanoo xadhiga iyo labaatan malyan oo laana ya ma bannaanta mise ma bannaana jumhuurtu waxay leeyiin ma bannaana ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam dadka xoolahoodu ma bannaana marka haddii kii la ciqaabayaba la yidhaahdo shan boqol oo dollar dadka xoolahooda waxa weeye la yska qaadanaya wey jumhuurtu waa diideen culimmada qaarna waxay yidhaahdeen min baabi almaslaxa way bannaan tahay xadiikanaanay deliishanayaan see looga deliishanaya xadiikan yaa ii sheegay ma ku jirta xadiikan lacag in la isku ganaaxayo ya waa maya gurigii aad dhisatay hantidaad ahaa haddii la gubo ka war miyaanay hanti ahayn marka hantidee aad lahayd in la baabi'iyo waa ganaax lacag lagugu ganaaxay wey gaadhigaagii baa la jajabiyey ama lagaala wareega waa ganaax lacageed wey marka marna lacag baad bixinaysaa marna wixii aad haysatay baa lagaa jajabinaya lagaa baabiinaya lagaa baabiinaya markaa saasay uga qaateen mar haddii guryihii la duminayo ama la gubayo in uu nabigu ku hamiye calayhi الsalaaةu wasalaam inay tahay atacziiru bilmaal lakiin jumhuurtu waa diidayin an cabdilaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma can nabiy sal allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi nabigu ida istaadanat axadakum midkiin hadday fasax weydiisato imra'atuhu xaaskiisu waa faacilkiiyo dib dhacay axadakumna waa mafcuulkii ila almasjidi masjidka inay aaddo ayay u fasax qaadatay falaa yamnacha ayaanu u diidin qaala wuxuu ihi faqaala bilaalu bnu cabdillaah ibni cumar bni اlkhaaab wuxuu ihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee lanamnacahunna u diidnee oo u diidnay qaala wuxuu hi faaqbala calayhi waxaa soo qaabilay cabdullah ibnu cumar bn khaaab wa aabihi fasabahu waa caayay saban cay sayi'an xun maa samictuhu ma maqal sabahu isagoo caayay milahu caydaa la mida qadu weligeed yacnii isagoo caydaasoo kale samaynaya ama wiilkiisa bilaal ninkan sidan odhanayaana waa saalim oo bilaal walaalkii labadaba cabdulahi bn cumar baa dhalay ama isagoo bilaal sidaa u caayaya weligay ma maan labadaba lagu macnayn kara wa qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu cumar uhbiruka waan kaaga sheegaya can rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam wataquulu waxaad leedahay wallaahi lanamnacahunna waan u diidaynaa wa fii lafdin laa tamnacuuha u diidina imaa allah addoommada alle ee dumarka ah masaajid allaahi masaajidda alle u diidina yacni iyaguna waa addoommadii alle weeyey masjidkuna waa gurigii alle loogama xaq laha yaan loo diidi xadiidka bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay sidii caadadu ahayd laakiin qisada bilaal muslim baa la keliyoobay bukhaari kuma sugna oo ilaa asalku wuxuu yahay shiikhu hadduu sidaa u dhigo xilliyada qaar waa ka yidhahda wa fii lafdi limuslim ama wazaada muslim laakiin haddaanu caddayn macnaheedu mima ittafaqa calayhi shaykhan waa kii soo yidhi marka qisadu waa muslim bukhaari maaha xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa gabadhu inay jamaca ka soo qaybgelayso maalin iyo habeenba axaadiis horena waynu ku soo marray oo aan loo diiday laakiin waa marka laga aamin qabo fitnada iyaduna ay wax fitnaynayso ama la fitnaynayo labadaba marka laga amni qabo ammaan ay helayso fitno cidii ku fitnoobaysana laga ammaan helayo oo haddayse soo udgooniso oo waxa weeye maryo dhalaalaya soo xidhato oo dahabkeedii iyo xinnaheedii iyo howlaheedii hadda binkyaajkana ku daro waxeediiba soo dhammaysato sax maa ayuma mra'atin waataynu soo marnay xadiidkii nooran soo sheegnay ayuma imra'atin asaabat bukhuuran falaa tashhad macana alcishaaa alaakhira salaadda cisho yaanay ka soo qaybgelin shuruuddaa marka la helo oo imanaysa waana in loo fasaxaa waxaa kaloo la diiday ninku xaaskiisa inuu u diido hadday tiraahdo jamacaan la soo tukanay waa inuu u fasaxaa haddii duruufo kale aanay jirin oo haddii hawlo kale ay yaallaan ama uu ka sugayey ama ubadkii ama dayac kale iyo wixii la mida ama dee odaygii ay ka tahriibayso isagoo adeeg ka sugaya ay dudsan tahay oo shanta salaadoodba leedahay masjidkaa ku maqnaa laga yeeli maayo sax ma marka waa in ay ka fasax qaadato wey isaguna sabab keenaysa inuu ka joojiya haddaanay jirin waa loo diiday inuu u diido sabab la'aan laakiin hadduu sababeeyo xaq buu leeyay waxaa kaloo xadiidka laga fahmayaa bixitaanka kale bilaa sababtae gabadhu iska baxayso iyada lafteeda hadduu yidhaahdo ha bixin inuu xaq u leeyahay wixii aan ahayn ku adkayn iyo cinaad iyo dana ay leedahay inuu diido wixii aan ahayn waxa weeye waa inay u hogaansanta weeye wa ataacat zawjaha waxyaabahay gabadhu jannada ku gelaysa waxaa ka mida odaygeeda inay maqasho u hogaansato hadduu idhaahdo ay tiraahdo waxaan tegayaa hawl noocaasa uu idhaahdo maanta bixi maysid waxay waxaasaa yaalla ama maanta xaalku waa sidan waa inay maqasho wey waxaa kaloo laga fahmayaa mas-uuliyadda ninku inuu leeyahay iska rabyac inaanu jirin waxaa kaloo xadiidkaynu ka qaadanaynaa qofka sunnada celiya in si adag loola hadlo fasabahu saban shadiida cabdullaahi bni cumar markii wiilkiisu yii wallaahi waan u diiday nabiguna uu leeyahay ha u diidina si adag buula hadlay oo uu caayay an cabdlaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi sallaytu waan la tukaday maca rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam ragcatayni baan la tukaday oo qabla uhri ah wa ragcatayni baan la tukaday bacda uhri duhrka dabadii wa warakcatayni bacd alcishaa baan la tukaday wa fii lafdin waxaa ku yimi faama almagribu waalcishaau waljumucatu saddexdaa fa fii beytihi gurigiisuu nabigu ku tukanayay labadii maqhribka ka dembeeyey iyo labadii cishaha ka dembeeyey iyo labadii jumcada ka dembaysay nabigu gurigiisu ku tukanaya calayhi salaau wasalaam almaqrib walcishaa waa muttafaqun calayh aljumucatuna waa muslim baa la keliyoobay wa fii lafdin waxaa ku yimi ana bna cumar qaala wuxuu ihi xadaatnii xafsatu waa walaashi ana nabiya sal allahu alayh wasalam kaana waa aha yusalii mid tukada sajdatayni laba ragcadood khafiifatayni fudud bacdamaa yalacu lfajru bacdamaa yalucu lfajru markuu waagu baryo dabadeed wa kaanat waa ahayd tilka saacatu saacaddaasi saacatan saacad bay ahayd laa adkhulu intaanaa soo qadaray kaanat saacatan saacatan waa khabaru kaana isimkii baa la soo qadaraya wa kaanat asaacatu saacaddaasi saacatan saacad bay ahayd laa adkhulu aanan u soo gelay cala nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga fiihaa saacaddaa gudaheeda oo dee waa habeenka qaybtiisii dambe waana seedi ya salaadda subax hortii dee seedigaa kusoo kalihmaysa saacadaa nabiga ugeliya may ahayn buui xadiika waxaa laga faaiidaysanayaa rawaatibta asunan rawaatib sunnayaasha raatibada ah ee faralka la socda waxaa halkaa lagu tilmaamay labada xadii toban baa lagu tilmaamay inta la sheegayso toban maa xisaabiya maca labada salaada subax ee xadiiska dambe ma tobanbaa ma soo ka badan tahay jawaaba labiyo toban baa la sheegay marka waxaa la socda labadii jumca marka waa toban labada jumcuhuna waxay bedelayaan kuwii duhurka ka dambeeyey labadii duhurka ka dambeeyey bay bedelayaan marka guud ahaan duhur iyo jimca dabaal isugu iman maayaan ama waa maalin jimce ama waa maalin duhur la tukanay marka guud ahaan waa toban wey toban tobankaasi waa tobanka raatibada ah ee nabigu joogtayy alayhi salaau wasalaam xadiikii ummu xafsa ee sunanta ku yimi isagu wuxuu tilmaamayaa labiyo toban qofka joogteeya maalin walba guri baa jannada looga dhisa man sallaa lilaahi fii kulli yowmi walayla intay caشharaa rakcata taطawuca غayra fariida buniya lahu bihina bayt fi اljanna labiyo tobanka xaguu ka soo baxaya duhurka ka hor baa afar laga dhigay marka tobankii aynu haynay laba duhur ka horeeyaa lagu daraya oo afar bay noqonaysaa qabla duhur halkaa waxaa ka soo baxaya maxay labiyo toban marka marna toban baad ka dhigi marna labiyo toban raatibadu waa sidaas marna waa toban marna waa labiyo toban hadba sida nashaadkaagu yahay waxaa jira kuwo kaloo iyaguna fadli leh man sallaa arbacan qabla duhr wa arbacan bacdaha xaramahu allahu cala annaar qofka duhr afar ka horraysiiya afar ka dambaysiiya naartuu ilaahay ka xaaraantinimeeya halkaana laba dheeraadaba bacda duhr laakiin raatiba maaha waxaa la mida raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan iyaduna raatiba maaha xadiikeedana khilaaf baa ku jira jumcada jumcadu laakiin way ka dambaysaa ida sala axadukum اljumuca falyusalii bacdaha arbacan saxiixu muslimkay ku timi halkanna waxaa ku yimi muttafaqu calayh labaa ku yimi muslimna afar baa ku yimi xadiid kaloo saxiixaynka ka baxsanna waxaa ku yimi lix baa ku yimi inuu nabigu tukaday laba kadibna meeshii uu ku tukaday hore uga dhaqaaqay bacda aljumce afar tukaday marka marna labaad ka dhigi mar afar baad ka dhigi mar lix baad ka dhigi waa bacda aljumca jumcaha dabadeed raatibadu waa taas fadaaisheeda waxaa ka mida kuwa aynu sheegnay in maalin walba guri jannada lagaaga dhisay fadaaisheeda waxaa ka mida iyo sunnayaasha kaleba walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxiba xadiikaynu soo mara ilaahay baa kugu jeclaanay waxaa ka mida inay kuu kabayso faralka hal licabdii min taawuc haddii faralkiisa wax ka dhinaadaan yaquulu اllahu tacaala limalaa'ikatihi hal licabdii min taawuc haddii la yidhaahda haa faralkii ka dhinaa baa lagu buuxinaya dee faralkaa dhinaadayna ciqaab baa ku sugaysa sunnahaasaad kaga badbaadaysa marka fadligeedu waa badan yahay waxaana ka mida dee inay xasaanad u tahay iyo ilaalin faralkii nin sunnayaasha tukanaya faral looga biqi maayo laakiin ka faral qallalan tukanaya khatar buu ku jira markuu caajiso muxuu samaynaya dee faralkii baa hawada ka baxay laakiin kii raatibada caadaystay markuu caajiso wuxuu ka tegayaa raatibadii buu ka tegaya nabiguna calayhi salaau wasalaam siduu u adkaynayay xataa hadduu mashquulo waa qallaynay labadii ama intii duhurka ka dambaysay buu nabigu ka mashquulay dabadeedna bacd alcasar oo aan salaad la tukan buu nabigu qallayay calayhi salaatu wasalaam si uu u ilaalinayo marka xataa haddaad mashquulso waa inaad soo qallayso wey xadiidku wuxuu kaloo tilmaamay sunnayaasha qaar baa la tilmaamay in guriga lagu tukanay waxaa la sheegay almaqrib oo welibana nabigu calayhi salaau wasalaam xadiikii sunanta ku yimi wuxuu arkay iyagoo tukanaya sunnihii mahrib masjidka ku tukanayay oo mid waliba meel uu ku sunaysanayo sidanaynu hadda samayn wuxuu ku yihi nabigu calayhi salaau wasalaam haadihi salaat lbuyuut waaryaadhe tani waa salaaddii guryaha lagu tukanayey waatii guryaha lagu tukanayey laakiin innaga hadda inoo suuro geli mayso dee cid guriga ku laabanaysaa ma jirto cashar bayna sugay marka hadda dee halkan aynu ku tukanayna laakiin qofku marka uu noqonayo inuu guriga ku tukado wey waxaa la mida cishihii riwaayaadka qaar bay ku timi muslim isagana in guriga lagu tukanay salaada subax iyada waa macruuf nabigu gurigu ku tukanay kadibna bilaal markuu qiimuu soo baxay marka halkaa waxaa ka soo baxay waxaa weeye duhurka xitaa riwaayadka qaar baa ku yimi waxaas waxay sheegayaan waxa weeye salaada naafilada ama sunnaha ah guriga in lagu tukadaa inuu fadli badan yahi laakiin haddaad ka baqdo guriga markaad tagtay inaad ilowdo ama ka mashquulsho ama aad ka caajisto maxaad samaynaysaa waxaa weeye masjidkaas oo aad arkaysa dadkoo wada tukanaya iskaga tuko intaad geli lahayd biima aad geli lahayd lakiin afdalku waa guuriga wey taana waxaa sii xoojinaya axaadiis badan buu nabiguna farayaa in guriga loo reebo salaad ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum walaa tattakhiduuha qubuura xabaalaha laguma tukado guryihiina xabaalaha ka yeelina aan lagu tukanayn ee ku tukada sunnahana wax ka siiya buu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam fasaluu ayuha nnaasu fii buyuutikum faina afضla salaati اlmari fii beyti ila maktuuba salaada guriga lagu tukanayaana waxay dheer tahay masjidka sunnaha markaynu ka hadlayno kow xagga khushuucda oo dee haddaad sunnayaal badan ku tukato masjidka dee ishaa kugu dhacaysa waa lagu arkay laakiin guriga markaad gasho qolkaagii aad gasha tukato waxa weeye shaki ma inaad ka fog tahay istusnimada tamaam khushuucdii baa badan markaad gurigaaga meesha gaarka ku aad gasho waxaad xaqiijinaysaa fadligaa nebigu sheegay calayhi salaau wasalaam gurigaagu wuxuu ka baxayaa inuu xabaal noqdo xabaalaha lagu tukan marka xabaal inuu shabaho ayuu ka baxaya iyo waxyaabaha la midkaa waxaa kaloo dee waxaaba iyaduna la mida oo aan ka dhacayn xagga tarbiyadda ubadkii iyo qoyskii baa kugu dayanaya oo miyaadan soo tukan maye waa laba sunno cisho ka dambeeya oo raatiba la yidhahdo qaabkaad u tukanaysana way kaa baranaya an caaishata radi allahu tacaala canha qaalat waxay tihi lam yakun inabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu ma ahay calaa shayin shay oo min anawaafili sunnayaasha ka mida ashadda tacaahudan uga dadaal badan ashadda nuskhooyin bay ka dhacday laakiin ashadda uga dadaal badan tacaahudan ashadda tacaahudan uga dadaal badan minhu xaggiis calaa rakcatay alfajr labada sunnee salaadda subax ka horeeya wa fii lafdi limuslim waxaa ku yimi rakcata alfajri labada sunnee salaada subax ka horeeya khayrun way ka khayr badan yihiin min addunyaa adduunyada iyo wamaa fiiha waxa ku guda sugan sunnayaasha raatibada ah waxa ugu fadli badan salaada subax sunnayaasheeda axaadiis gaarabaa ku timi nebigu waa ku dadaalay sida xadiiskana sheegayo waxaa kaloo la sheegay lam yakun yadacuhumaa safaran walaa xadara isagoo nagaadiya iyo isagoo safara marna kama tegin rawaatibta kale wuu joojinay laakiin labada salaada subax ka horeeya nebigu marna kama tegay adduunyada iyo waxa dhex yaalla labadaa sunnaaba ka khayr badan labadaasaa ugu fadli badan waxaa ku xiga bay culimmada qaar yidhaahdeen labada mahribka ka dambeeya iyaduna waa muakad wey baabuladaan wuxuu baab u yahay aadaanka can anas bni maalikin radia allahu tacaala canh qaala wuxuu idhi umira waa la amray cidda amraysaana waa nebiga calayhi salaau wasalaam waayo saxaabi cidda amarka siinaysaa waa nebiga umira waa la amray nebiga amray bilaalun bilaal an yashfaca labalaba inuu ka dhigo aladaan adaanka erayadiis yani inta badan wa yuutira inuu keliyeeyo aliqaamata erayada iqaamadana inuu keli keli ka dhigo baabkani wuxuu ka hadlayaa adaanka adaanku luqada waa iclaam waa ogeysiis weeye waxaana looga jeedaa aliclaamu bidukhuuli waqti الsalaati bialfaadin makhsuusa in lays ogeysiiyo waqtigii salaadu inay soo gashay erayo cayimanna laysku ogeysiinayo aliqaamana way ku dhowdahay waa aliclaam biاlqiyaami ila asalaaة bialfaadi makhsuusa aliclaam in lays ogeysiinayo bilqiyaami ila asalaa salaadda in loo kacayo bialfaadin makhsuusa in laysku ogeysiinayo xadiidku wuxuu tilmaamay erayada aadaanka labalabaa laga dhigaya laakiin waa badankooda waa badankooda oo ilaa qaar baa ka duwan adaanka maxaa lagu soo gebagabeeyaa laa ilaaha ila allah waa mid keliya wey waayo waa tawxiid tawxiidkuna waa kelinimo maxaa lagu bilaaba allaahu akbar waa imse jeer afar jeer wey allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar labalabaa la ysu raacinaya lakiin waa afar wey laakiin inta kalaa labalabaa iqaamada midhmidh baa laga dhigaya ma dhammaanteed maya allahu akbar waa laba qad qaamat isalaana waa laba inta kalaa midhmidh laga dhigaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa in la is-amray adaanka iyo iqaamada amarkana waxa u asla waajibnimo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waa fardu kifaaya qaarna waxay yidhahdeen waa sunna laakiin haddii laga tago waa la ysku ciqaabaya oo min shacaa'ir اlislaam nabigu calayhi الsalaau wasalaam xadiidkii bukhaariy muslim ku yimi magaaluu ku duulay kaana ida agaara calى qowmin amsak magaalada geli maynuu odhanay fain samica adaanan hadduu adaan ka maqlo magaalada waa laga joogsanay haddii laga maqli waayana xilligii salaadda adaan waa la gelay waaa la odhanaya kuwani mar haddaanay addimayn weli may soo islaamin aadaanka waxa labalaba looga dhigay waxa weeye waxaa la ogeysiinayaa wakhtigii salaaddu inay soo gashay sidaa awgeed ayaa la sunneeyey meel sare in laga addimo codka sare loo qaado oo hadda mikrfoonku inagaga filan yahay la dadajiyo ee la gaabiyo oo la jiijiido iyo waxyaabaha la midkaa iqaamaduna waa cagsiga waxaa loogu talagalay dadkii joogay adaanku waa dadkii maqnaa iqaamaduna waa dadkii joogay ee adaanka soo ajiibay iyaga markaa waa la dadejinayaa erayadii waa la koobay waxa weeye codka sare loo qaadi maayo iyo waxyaabaha la midka ee fududayna ayaa la samaynaya وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال وxuu أتyت النبي صلى الله عليه وسلم نبgaan u والxاal huwa fيi qubة teendha isagoo ku jira lahu isaga u sugnaatay xamraa teendhadaasoo cas min adamin harag laga sameeyey qaala wuxuu hi fakharaja waa baxay bilaalu bilaalu baa baxay biwaduu'in wuxuu la soo baxay biyo lagu weysaystay biyihii weysada ee nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam waa biyihii ka soo fa min naadixin wanaailin dadkii waxay noqdeen min naadixin mid isku rushaynaya yacnii biyo yar buu qaatay oo ka soo gaadhay baaqigii nebiga dabadeedna uu isku bilbilay oo isku fa min naadixin iyo wanaa'ilin iyo mid biyo badan helay oo isagu ka bogtay oo si fiican biyihii isugu shubay oo jidhkiisa ugu maydhay waa baaqigii nabiga calayhi salaau wasalaam uu acanta geliyey qaala wuxuui wayna ka barakaysanayey qaala wuxuu uhi fakharaja nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigaa soo baxay calayhi xaal calayhi korkiisa ay tahay xullatun isku joog xamraau cas ayuu xidhnaa kaannii waxaad moodaa anduruu inaan eegayo ilaa bayaadi saaqay labadiisa dhudhun caddaantoodaan eegay waayo taftuu qabsaday nabigu calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu uhi fatawada'a waa weysayste nebigu calayhi salaau wasalaam waadana bilaalun bilaalna waa addimay qaala wuxuu ihi fajacaltu halkaasaa looga socdaa waxaan gudagalay haddaan abi juxayfa ahay atatabacu inaan raacraacayo faahu bilaal afkiisa haahunaa wa haahunaa halkan iyo halkan yaquulu yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix xaya cala asalaa xaya cala alfalaax isagoo leh uma rukizat nebiga waxaa loo taagay lahu isaga canazatun murjuskii ama warankii gaabnaa fataqadama waa hormaray wa sallaa waa tukaday aduhra buu tukaday ragcatayni laba uma sallaa waa tukaday alcasra salaaddii casrna ragcatayni laba uma lam yazal kadib nebigu kama zuulin yusalii rakcatayni laba laba ragcadood salaadihii afartaah inuu u tukanayo xataa rajaca ila almadiina ilaa uu magaaladiisii madiine ku soo noqday oo safarkiisu soo dhammaaday abu juxayfa nabiga wuxuu u yimi calayhi salaau wasalaam waa xajat lwadaac sanadkii tobnaad markii nabigu xajka ka soo baxay meesha abطax la yidhaahda uu soo degay buu ugu yimi isagoo halkaa tendho ka samaystay xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa masaa'il badan oo muhima waxaa ka mida nebiga calayhi salaau wasalaam saxaabadu inay ka barakaysanayeen oo biyihii ka soo inay isku masaxayeen taasee nabigay ku koobanta calayhi salaau wasalaam qof daatadiisa iyo shakhsiyaddiisa lagama barakaysto waayo barakadu daliil bay u baahantay waxaan daliil lahayn ama biyo ha noqoto ama shakhsi ha noqoto ama meel ha noqoto ama xilli ha noqoto shaygaasi inuu barako leeyahay sharci baa sheegay maaha waxaynu inagu iskaga ijtihaaday markaa nebigay ku koobantay nebiguna calayhi salaau wasalaam barakaysiga ay ka barakaysanayeen waa u sugay joojiya ma odhan inay isaga ku kooban tahayna waxaa u daliila nebigu markuu dhintay saxaabadu inay kala fadli badan yihiin way ogaayeen abubakar inuu ugu fadli badan yahay way ogaayeen cumar inuu ku xogo way ogaayeen cumaan inuu ku xigo way ogaayeen saxaabadu inay kala fadli badan yihiin way ogaayeen haddana may odhan abubakar baa booskii galay aynu ka subkanno cumar baa galay may odhan weligoodna may samayn walow kaana khayran la sabaquuna ilayh khayr hadduu ku jirana dee iyagaa samayn lahaa marka waxaaso dhan waxay keenayaan culimmada qaar baa waxay leeyihiin dadka saalixiintee wan wanaagsan booskii nebigay joogaan oo saxaabi baaba booskii geli waayey saxaabadii baaba booskii istajin waaye ma nin labada kun iyo shan labatanka jooga booskii nabiga geli farqi weyn baana u dhaxeeya nebi maxamed oo waxyu ku soo degayo oo macsuuma iyo nin wanaagsan oo daahirka de wanaagin oga muuqdo fari weyn baa udhexeeya marka qiyaaska faariq weyn baa udhexeeya waa qiyaasun maca alfari weyn xadiika waxaa laga faa'idaysanaya aadaanka marka la gaadho xaya cala asalaa xaya cala alfalaax yamiinan wa shimaala waana laba qaab weyn inuu xaya cala asalaa waxa weeye labadaba dhinaca midig inuu yidhaahdo xaya cala alfalaaxna labadaba dhinaca bidix iyo xaya cala asalaax oo midiga xaya cala asalaax labaadna bidixda xaya cala alfalaax oo midiga iyo xaya cala alfalaax oo bidixa labadaba xadiis waa ixtimaalaysaa labaduba waa sax waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya qofka musaafirka ay salaadda inuu gaabinay nebiguna calayhi salaatu wasalaam sida la sheegay lam yazal lagama hayo kamana ansixin meelnaba nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu isagoo musaafira salaada dhammaystiray isagoo musaafira inaanu jamcin waa la haya isagoo musaafira inuu soomay waa la hayaa iyadoo afurku u bannaan yahay laakiin isagoo musaafira inuu salaadii duhur afar ka dhigay marnaba lama hayo axaadiista ku timid dhammaantood waa daciif marka qofku waa inuu hadduu musaafir yahay salaadaha afartaa labalaba ka dhiga jamaci baa kuu yimi jamacana waa inuu iska ilaaliyaa markuu u baahdo mooyaane jamac waa cagsi nabigu wuxuu jamcinaya markuu u baahdo laakiin haddii uu meel dego duhur u soo galo labuu tukanay casar baa u soo galay labuu tukanay sidaasuu samaynaya nabigu alayh salaatu wasalam maqhribka xilligiisuu lama tukanay cishaha xilligiisuu lama tukanay marka asalku waa in way ku bannaan tahay haddaad doonayso nabiga inaad ku dayato gaabi laakiin haddaadan u baahan waxa weeye ha jamcin goormaad u baahanaysaa daal baad dareed rafaad iska jamciyo iska seexo hawl baad gelaysa musaafir baad jamci laakiin xaaladaadu hadday degan tahay mid walba xilligeeda tuko can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma can nabiyi sal اllahu alayh wasalam anahu qaal ina bilaala bila yuadinu wuxuu adima bileylin habeen fakuluu cuna waa amar laakiin waa mubaax washrabuu caba xataa tasmacuu ilaa maqlaysaan adaana bni ummi maktuub cabdilaahi bni ummi maktuub cabdilaahi bni qays adaankiisa ilaa ka maqlaysaan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa salaada subax ka hor adaanka daakiraadda ilaa addimaa inay bannaan tahay si dadka salaatuleylka loogu kiciyo salaadii subax inay dhowdahay loo xasuusiiyo kii toosnaa u diyaargaroobo kii suxuuranaya u suxuurto iyo wixii la mida waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya labadaa adaan axaadiistanna ay tilmaamaysaa labada adaan inaan aad loo kala fogeyn si maslaxaddii loo xaqiijiyo oo haddii midna xilli la adimo laba saacadood kadibna ka kale la adimo dee qofkii aadaankaa ku kacay xoogaa sunnaha tukaday muxuu samaynaya dib buu isaga seexanay marka inaan aad loo kala fogeyn axaadiista qaar waxay tilmaamaysaa umay dhaxayn kani inuu soo dego kana fuula mooyaane yani waxaa la tilmaamaya siday isugu dhowaayeen wakhti waa u dhaxeeyey laakiin inaan aad loo kala fogeyn innagana waxayna haysataa in adaankii dabada laysugu qabanayo oo midixilli hore intuu bilaabo ayaa adaankii kale markay shan daqiiqo ka dhiman tahay baa mid kale soo toosaya haddana adaankii hore u niyoonay oo doonaya inuu ka gaaro wasaaradduna way dadaasho nidaam bay samaysa marka nidaamka muadiniintu laakiin ma xaqiijiyaan adaanka hore waa in meel lagu joojiyaa waaba la yska daaya maya saasaa inaga inoo fiican intuuna tashwiishin lahaa waayo waxa laga yaaba toban daqiiqo ka hor inuu addimo la yidhaahdo wartalama kii hore mise waa kii dambe isna uu kii hore u wato ka dambana waxoogaa ka dambaysiinay marka markay xilli gaadho waa in adaankaa hore istaagaan xilligaa hadday dhaafto oo kii labaad uu soo dhowaado si aan dadka loo khalkhalin waayo dad baa suxuuranay marka haddii maantaba adaan iska socdo khalkhal baa dadkii gelaya ma kii hore mise waa kii dambe Eh, xadiika waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya in dhooluhu inuu adimi karo haddii wakhtigii uu ogaanayo ama cidi u sheegto ama si kale uu ka ogaanayo waxaa kaloo laga faa'idaysta laba muadin masjidku inuu yeelanayo laakiin marma wada adimayaana midiba xilli buu adimaya can abi saciidin alkhudriyi radi allahu tacaala canh qaala wuxuu hi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam idaa samictum haddaad maqashaan almuadina muadinka oo adimaya faquuluu dhaha mila maa yaquulu waxa uu odhanayo shiikhu halkaasuu inoogu joojiyey xadiiska laakiin bukhaariiyo muslim almuadinu baa ku jirta faquluu mila maa yaquulu lmuadinu muadinku wuxuu leeyahay ka daba dhah waana sida bukhaariiyo muslim waxaa weeye ku sugan iyo muwaaa oo bukhaariiyo muslim xadiidka waxay u marayaan imaamu maalik laftiisu waa sheegay muwaiisa waa ku sheegay waxaana laga yaabaa inay ku kaliftay wadaad la yidhaahdo ibnu wadaax ayaa yii faquluu mila maa yaquulu almuadin waa mudraj buui xadiiska waa lagu daray marka waa laga yaaba taasi inay saamaysay laakiin waa sugan tahay xadiiku wuxuu inoo faaiideynayaa marka muadinku waa addimayo erayada uu odhanaya in laga daba yidhaahdo xadiidka cumar iyo xadiidka mucaawiya ee saxiixa ku yimi iyagu waxay tilmaamayaan xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax laa xawla walaa quwata ila bilahi lagu bedelayo inta kalena adaanka laga daba odhanayo ayuuna tilmaamaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa haddii aad qacanta wax ku hayso qur-aan baad akhrisanaysa adkaar baad akhriyaysa waxa weeye salaad baad tukanaysa waad ku dhex jirtaa waxa weeye xilli kasta waa in aad ka daba tidhaahdaa muadinka qaacidadu waxay tahay salaada dhexdeeda dikri hadduu kuu yimaado waad la imanaysa waad la imanaysa waad hindhistay maxaad odhanaysa salaada dhexdeeda alxamdu lilah waad ka faa'idaysanaysa ajarkaydaad helaysa waxaagina waad sii wadanaysa adaan baa baxay waxa weeye waad celinaysa waad u celinaysa qur-aan baad akhrisanaysa waad joojinaysaa waad jawaabaysa iyo wixii la mida xadiiku wuxuu inoo faaiideynayaa almuadin haddii magaalada isla adinta war marba mid uu adaanka bilaabay asalku adaan haddaad maqasho ajiib markuu dhammeeyo haddii mid kala bilaabo ajiib mid walba ajar baad ka helaysa laakiin hadday mar wada istaarmaan keebaad ajiibaysa ka kuugu dhowe aad ku tukanayso ayaad waxa weeye ajiibaysa adaankaasina waa adaan toosa wey ama haddii dee idaacadda lagu istaaro mid duuban <laughs> isagoo adaan waxa weeye waxa weeye adaan rasmiya maaha laakiin waa adaankii wakhtigiisa joogay ee layfka ah layfka ah. xataa haddii idaacadda ama ga ama mobilka laga soo daynayo laakiin de yahay adaankii xilligiisi joogay toos loo soo daynayo waa la ajiibay waa la ajiibay fadli badanna waa ku sugay baabu istiqbaali اlqibla wallahu tacala aclam sal اllah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wصaxbihi wslm